الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمصى وصار ليس زال بارحا فتيا وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو للنفي متبعة ومثل كان داما مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما wغayru maadi milahu qad camila in kaana غayru اlmaadi minhu اstucmila wfii jamiiciha twasط اlkhabr ajiz wkulu sabqahu dama xadar kadaka sabqu khabarin mannafiyh faji biha matluwatan la taaliya wamancu sabqi khabarin lisastufi waduu tamaamin ma birafcin yaktafi wma siwaahu naaqisu wاnaqsu fi fati'a laysa zaala daa'iman qufi kaana waahwaatuha hada maxaluha wamabxauha tarfacu way rafcini kaana kaana waxay rafcini almubtadaa mubtadaha ayay rafcini isman xaaluu ismi u yahay wlkhabara watansibu waxay nasbini alkhabara tansibuhu khabarka way nasbini wadalika ka kaana sayidan cumaru weeye ka kaana kaana ayuu la mid yahay dalle iyo wa baata iyo wa adxaa iyo wa asbaxa iyo wa amsaa iyo wa saare iyo wa leyse iyo wazaale iyo wa barixa iyo wa fatia iyo wanfaka wa haadihi tan alarbacatu afarta mutbacatun mid la raacinayo weeye lishibhi nafyin nafyi wax u eg ayaa la raacini ow linafyin ama nafyi ayaa la raacini wa milu kaana kaana ayuu la mid yahay daama masbuuqan xaal uu yahay mid lagala hormaray bimaa lafdiga maa wadaalika ka acdisi maadumta inta aad daa'imi musiiban mid asiibaya dirhaman dirham asiibaya inta aad tahay muxtaajka dirhamsi waxaan ku soo jirnay oo noo dambeeyey marfuucatul asmaa ayaan ku jirnaye mubtada iyo khabar kadib wuxuu raacinayaa musanifka nawaasikhul ibtidaa'i mubtadaha iyo khabarka cawaamil nasakho cawaamisha mubtadaha iyo khabarka nasakhayo mubtadaha waxaa la yaqaanaa marfuuc weeye ibtidaa rafciya khabarkana marfuuc weeyeoo mubtadaha rafcinaya wa rafacuu mubtada'an bilibtidaa kadaaka rafcu khabarin bilmubtada xukumkii sidaa ahaa ayaa la nasakhayaayoo la bedelayaa cawaamil mubtadaha iyo khabarka korka gelaya ayaana bedeli cawaamishaasi ayuu musanifka halkan ka bilaabayaa cawaamisha ama nawaasikhda mubtadaha iyo khabarka nasakhayo daatadooda marka la eego waa laba qayb ayay u qaybsamayaan camalka ay camalfalayaan marka la eegana saddex qayb ayay u qaybsamayaan daatadooda haddii la eego waxay u qaybsamayaan afcaal iyo xuruuf kaana wa akhwaatuhaa afcaalu lmuqaaraba danna wa akhwaatuhaa qolyahaasi waa afcaal alxuruufu lmushabbahatu bilaysa inna wa akhwaatuhaa laa alatii linafyi ljinsi qolyahaana xuruuf weeye asmaa ibtidaha kuma jiro tasarufaad dambe inuu ku yimaadaa suurowdaayoo qoladan afcaasha ah dee qaar baa mutasarif ahoo tasarufayaayoo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo masder iyo waxaasaa ka imaanaya ismi mar dambe inuu sidaa uga yimaado way suurowdaa laakiin isbilowga hore labadaa qeyb ayay u qaybsamayaan xagga daata ahaan marka la eego camalfalkooda marka la eegaana saddex qeyb ayay u qaybsamayaan qaar mubtadihii bay rafcinayaan khabarkana way nasbinayaan mubtadaha ismi bay ka dhiganayaan khabarkana khabar bay ka dhiganayaan wa kaana wa akhwaatuha alxuruuf almushabbahatu bilaysa afcaalu lmuqaaraba qaarna mubtadihii way nasbinayaan khabarkana way rafcinayaan mubtadaha ismi bay ka dhiganayaan khabarkana khabar ayay ka dhiganayaan ina wa akhwaatuha la alatii linafyi ljins qaarna mubtadaha iyo khabarka labadaba way nasbinayaan laba mafcuulu bihi ayayna ka dhiganayaan waa danna iyo akhawaadkeedii xagga camalfalkana saddexdaa qayb ayay u qaybsamayaan ee qaar mubtadaha rafcinaya khabarka nasbinayo iyo qaar mubtadaha nasbinaya khabarka rafcinayo iyo qaar labadaba nasba isugu darayo wuxuu soo hormariyey musanifka qoladii mubtadaha rafcinaysa khabarkana nasbinaysay kaana iyo akhwaadkeeda ayuuna u hormariyey xuruuftii layse lagu shabahay iyo afcaalulmuqaarabana wuu keeni doonaa kaana wa akhwaatuhaa mubtada iyo khabar ayay gelayaan wayna nasakhayaan mubtadaha iyo khabarka laba jaanib bay ka nasakhayaanoo xagga magaca way ka nasakhayaan xagga camalfalkana way ka nasakhayaan magacay ka nasakhayaanoo mubtadaha mubtadaa loo yaqaane khabarkana khabarul mubtada loo yaqaane magaca way bedelayaan waxayna ku bedelayaan ismu kaana wa akhwaatiha khabaru kaana wa akhwaatiha camal fal ahaanna waa u bedelayaanoo mubtadaha marfuuc buu ahaan jiray ibtidaa rafcin jiray khabarkana marfuuc buu ahaayoo mubtadaa rafcinayey xukumka sidaa waa bedelayaanoo mubtadihii way rafcinayaanoo kaana iyo akhwaadkeedaa rafcini ibtidihii rafcinayay meesha ka eryayaan rafcadii ibtidaha uu saarayee daciifka ahaydna way eryayaan rafca ayaga ay wataan caamil lafdi ah weeye xoog badan ayay rafcinayaan khabarka khabarulmubtada ayuu ahaa marfuuc buuna ahaan jiro mubtadaha ayaa rafcin jiray rafcihii bay ka qaadayaanoo nasbay saarayaan waayahay kaanay akhwaabkeedaas sidaa ayay u camalfalayaan sidaa inay u camal camalfalayaanna muttafaq maahe waa raajix oo jumhuuru naxwiyiin oo basriyiin iyo wixii la socdo ayaa sidaa wata kuufiyi la yidhaahdaa waxay leeyihiin khabarka oo keli ayay nasbinayaanee mubtadaha ibtidihii rafcin jira ayaa rafcinaya laba arrimoodba waa lagu bushinayaa hadalka awalan ismiga damiir inta uu noqdo ayaa lagu dabadejinay ficliga kuntu qaa'iman aad leedahay damiirna caamilkii waxaan ahayn kuma dabadhigo hadduu ibtida rafcin lahaa damiir inta laga dhigo caamilka laguma dabadejiye aaniyan ficli nasba camalfaloon rafco camalfalaynin weligii lama arag ficli caamiloo camalfalo nasba keli ayuu camalfalayaaye waxba ma rafciyo wax jira ma aha kaana waa aqwaatuhaana afcaal weeyaanoo afcaalnimadoodana waa laisla ogol yahay layse marka laga reebo waayahay ee afcaasha ismigay rafcinayaan khabarkana waa nasbinaya magacana way ka bedelayaanoo ismi iyo khabar bay u bixinayaan magacaabidan marfuuca kaana wa akhwaatuhaa dabayaallo ismi lagu magacaabayo mansuubka dabayaallana khabar lagu magacaabayo tasmiyatun istilaaxiyatun laa mushaaxata fi listilaax waa tasmiye iyo magacaabid naxwiyiinta ay ku heshiiyeen khaaliyatun min almunaasaba wax munaasaba la yidhahdana khaali bay ka tahay waayo kaana zaydun qaa'iman zaydun lafdigan zayda wuxuu ismi u yahay daatadii loo bixiyey ee kaana ismi uma aha magac uma aha ismu kaana in la yidhaahdaana naxwiyiintaa ku heshiiye walaa mushaaxata fi listilaax istilaaxna layskuma bushiyo ama laguma murmo khabarna ficli in laga khabro lama yaqaanee mubtada laga khabri jire khabaru kaana in lagu magacaabo lafteeda waa iska istilaax kaana wa akhwaatuhaa ismiga ay nasakhayaan mubtadaha ay nasakhayaan iyo khabarka ay nasakhayaan mid walba shuruud buu leeyahay mubtadaha saddex shardi buu leeyahay nasakhaya khabarkana saddex shardi buu leeyahay saddexdaa shardi mid ka mida ah wixii laga waayaana ma nasakhi karayaan mubtadaha ay nasakhayaan waxaa shardi ah awalan mubtadaha waa inuusan laazimu sadaara ahayn sadaara mubtada laazima waa inuusan ahayn ilaa damiiru shani mooye kow aaniyan laazimu lxadfi waa inuusan ahayn mubtada xadafkiisa uu laazim yahayna waa inuusan ahayn shardi labaad shardi saddexaad ee mubtadaha ee ay nasakhayaan laazimu waa inuusan ahaa mubtadanimo waa inuusan laazimin saddexdaa shardi ayaa mubtadaha loo shardia ah. mubtadaha waxaa loo shardinayaa ay nasakhayaan laazimulxadfi waa inuusan ahayn toddoba mawdicoo mubtadaha waajibnimo loo xadfaan soo sheegnay laba bayd baanaan ku jamcinay laa siyamaa zaydun wasaqyan laka famaa bikum min nicmatin fahaaka wanactu lmaqtuuci wanicma bi'sa fii dimatii sabrun jamiilu daak toddobada mowdicee mubtadaha waajibnimo loo xadfayey kaana wa akhwaatuhaa iyo afcaalu lmuqaaraba iyo danne iyo akhwaadkeeda iyo inna iyo wax nasakhi karaa lama arko naasikhoo idin lama gelin karo waa shari mubtadaha waa inuusan laazimulxadfi ahayn shardi labaad laazimu sadaara waa inuusan ahayn mubtada sadaara laazimaya waa inuusan ahayn oo ismu shari iyo ismulistifhaam iyo qolyihii sadaarada laazimaya qolada sadaarada laazimtaa waxaan kusoo sheegnay sideed qeybaan soo sheegnay afar binafsihaabay sadaare u laazimayeen afarna biqayrihaabay sadaare ku laazimayeen qoladaa sadaarada laazimiyoo dhan kaana wa akhwaatuhaa iyo afcaalu iyo naasikhoo dhan lama gelin karo waxaa laga soo istinoonayaa damiiru shani damiiru shani sadaaru laazima maca daalika haddana in la naskho nawaasikh la geliyaa way bannaan tahay halkaasaa laga soo reebi waa shari labaad shari saddexaad mubtada ibtida laazima waa inuusan ahayn mubtada waxaa jira in mubtada laga dhigo mooye tala kaleba ayaan jira icraab kale aan qaadan karin mubtadaha ibtidanimada laazimayo labuu u qaybsamaa binafsihi mid ku laasimayo iyo bigayrihi mid ku laasimayo binafsihi haddii uu ku laasimayo waa sida tuuba oo kale maada tacajubiyada maa axsana zaydan maada tacajubiyada weligeed mubtada waxaan ahayn ma noqonayso tuubaana carab waxaa laga maqlay weligooda iyagoo mubtada ka dhigayo binafsihi bay ku laasimayaan mubtadanimada lama nasakhi karo waxaa la mid ah binafsihi hadduusan ku laaziminee biqayrihi uu ku laazimo sida lowlaa mubtadihii dabadhacayoo kale mubtadaha lowlaa dabadhaca mubtadanimuu laazimaa weligii lama nasakhi karo waayahay waxaa kale biqayrihi waxyaabaha ku laazima ka mid ah idaada fujaa'iyada mubtadaa dabadhaca isnaan laazim weeyaan ibtiduhu laazimayaayo in la nasakhaa ma bannaa mubtadaha shardiga saddexaad ee u dambeeya waa inuusan ahayn mubtada ibtida laazimayo binafsihi aw biayrihi saddexdaa shari waxaa loo shariyaa mubtadaha la nasakhayo khabarka la nasakhayana saddex shari ayaa asna loo sharin khabarka waa inuusan dalabi ahayn ficli dalabi jumladiisa weligii lama nasakhi karo oo zaydun idribhu mubtada iyo khabar markaan soo maraynay jumlada khabarka noqoni dalabi way noqon kartay cinda aljumhuur bacdi naxwiyiin ayaa diidanaa laakiin jumhuur way ogolaayeen haddaba khabarkii jumla talabiya ahaa weligii lama nasakhi karo oo naasikh in la gelayaa ma bannaano ah, khabarku talabi waa inuusan ahayn shardi wey shardi labaad ficli maadi waa inuusan ahayn jumla ficli maadi uu u horeeyaa waa inuusan ahayn ilaa kaana mooye kaana jumlada lagu nasakhayo mubtadaha iyo khabarka khabarka hadduu ficli maadi u horeeya waa la ogol yahay dhib male qur'aankana waa ku yimidba waa yahay in kaana qamiisuhu qudda min qubur kaanada ismigeeda qamiis wey qudda oo ficli maadiyoo majhuul loo binayay jumladiisana waa khabarkii kaana mooye afcaasha kale khabarkooda waa inuusan noqonin ficli maadi shardi labaad wey shardi saddexaad sadaara waa inuusan lahayn khabarka laftii caamilka wax nasakhayaa haddii uu yahay daame ama layse ama ficli maa lagu anfiyey oo musanifka wuxuu soo wadaa daame iyo layse khabarkooda in la hormariyaa ma bannaana daamana biitifaaqin buusan ku bannaanayn laysana cala raajix buusan ku bannaanayn maada naafiyadana sadrulkalaam bay leedahay oo is ficliga la geliyaa khabarka uu leeyahay maada lagama hormarin karayo haddaba sadrulkalaam khabarka haddii uu yeesho inuu ka hormaray noqoni afcaashaana khabarkooda lama hormarin karo daba waxaa shardi ah ficliga hadduu laysay ama daama ama ficli maa lagu anfiye yahay khabarka waa inuusan sadrulkalaam lahayn saddexdaa shartina khabarka ayaa loo shartiyaa shuruuda ayaa ismiga iyo khabarka loo shartin shuruuda marka la helo kaana wakhwaatuha ismigay rafcini khabarkana way nasbini kadibna musanifka miiaaladii ayuu bilaabay tarfacu way rafcini kaana waxay rafcini almubtadaa mubtadaha ayay rafcini isman xaaluu ismi u yahay isman wuxuu u jeedaa musaman bi hada ismi magacana lagu magacaabiyo isman lahabaa loogu magacaabay ismi kaana wa akhwaatuha ay leedahay walkhabara min baabi alishtigaal wa tansibu way nasbini alkhabara khabarka ayay nasbini tansibu way nasbini hu khabarkii ayay nasbini wadalika ka kaana wuxuu ahaaday cumaru cumar wuxuu noqday sayidan sayid ayuu noqday kaana ismigeeda cumaruda dambe weeye sayidanna waa khabarkii uu soo hormariyey tarfacu ficlun mudaaricun kaana waa faacilkii tarfacu kaanada bilafdi qasdiha bay maanta ismi ku tahay lafdigeeda loo qasdayaa waana tarfacu faacilkeedii marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratu cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu laakhiri bixarakati alxikaaya waayahay almubtada'ana waa mafcuulkiisii tarfacu ficligaa mafcuulkiisii weeye ismanna xaalo weeyaanoo kaanada ayuu xaalo ka yahay wlkhabarana min baabi alishtiqaal waa sidii aan icraabnay tarfacu ficli mudaarica kaana oo faacila almubtada oo mafcuulun bihi ah waa yahay sidaa marka la yidhaahdo kaana oo ficli maadiya faacil noqotay so uma eka almubtada oo mubtada ena mafcuulu bihi buu noqday laqzi baa laga sameeya luqzi luqzigaasi wuxuu ahaa yaa qaari'ana alfiyat aljayaani wasaalikan fii axsani ilmacaani fii ayi beytin kaana ficlun faacilan wa mubtadan min bacdihi mafcuulan aljayaani ibnu maalig weeye magaaladu ku dhashaa jayaana la dhihi jira waa kaan soo marray yaa qaari'an alfiyata aljayaaniyi jayaani alfiyadiisa ninka aqrinayo wasaalikan fii axsani ilmacaani macaani tan u fiican qaadayo fii ayi beytin kaana ficlun faacila bar beyd wa mubtadan min bacdihi mubtada ka dambeeyana mafcuulan uu yahay mubtadana mafcuulu bihi ficlina uu faacil yahay tarfacu kaana waay waayahay jawaabtu waxay noqoni yaa ayuha alxabrulhamaamu sayidu abqaaka rabbii licibaadin turshidu abdayta luqsan fii khulaasatin bada fii qowlihi tarfacu kaana lmubtada <laughs> tarfacu way rafcini kaana waxay rafcini almubtadaa mubtadaha ayay rafcini isman xaaluu ismi yahay wlkhabara watansibu way nasbini alkhabara khabarka ayay nasbini tansibuhu way nasbini wadalika ka kaana wuxuu ahaaday cumaru sayidan cumar sayid ayuu noqday ka kaana saddex iyo toban ficli buu tirinayaa ka kaana kaana ayuu la mid yahay dalle iyo wa baata iyo wa adxaa iyo wa asbaxa iyo wa amsaa iyo wa saare iyo wa leyse iyo wa zaale iyo wa barixa iyo wa fatiya iyo wanfaka saddex iyo toban ficli labaiyo ficli wey iyo daamada uu soo wado saddexiyo ficli bay noqonayaan saddexiyo tobankaa ficli shuruud iyo shuruud la'aan marka la eego saddex qayb bay u qaybsamayaan qaal bilaa shartin bay camalfalayaan waa sideedda ficliye u horeelaysa ay u dambayso qaarna nafyi ama shibhu nafyi nahy baa loo jeedaaye in laga hormariyo ay ku camalfalayaan waa afarta ficliya wahaadi larbica uu leeyahay musanifka oo zaale iyo fatica iyo infaka iyo barixa saddexdaas afartaa ficli nafyi ama shibhu nafyi in laga hormariyo ku camal falayaan daamana maa masdariyo darfiye in laga hormariyo ayay ku camalfali xagga shuruudana sidaa ayay noqonayaan wa haadihi tan alarbacatu afarta afarta dan buu u jeedaa zaalaka bilow barixa fatia infakka afartaa ficli mutbacatun mid la raacinayo weeye lishibhi nafyi nafyi wax u ayaa la raacinay nahyi iyo ducuu u jeedaa ow linafyin ama nafyi ayaa la raacini wa milu kaana kaana ayuu la mid yahay ficliga daama masbuuqan xaal uu yahay mid lagala hormaray bimaa lafdiga maa wadaalika ka acdisi maadumta musiiban dirhaman zaalada ayaa waxaa loo shartinayaa mudaariceeda waa inuu yazaalu ku yimaadaa saddex zaalaa jirta zaalo oo mudaariceeda yaziilu uu ku imaanayo yazaalo oo mudaariceeda yazuulu uu ku imaanayo yazaalo oo mudaariceeda yazaalu uu ku imaanayo saddexdaa laba ka mida waa facala halla waa facila zaalada mudaariceeda yazaalu uu ku imaanayo waa facila ilaa ficila mudaariceeda yafcalu buu ku imaanaya khaafa yakhaafu kale wey labada kalena facalo weeyaanoo facalo muctalulcayni bilwaawi sida qaala yaquulu oo kale zaala yazuulu iyo facalo muctalulcayni bilyaa'i ah zaala yaziilu sida baaca yabiicu oo kale macnahaan ayay u kala bedelan yihiinoo zaalada ee yaziilu mudaariceeda marka uu ku imaanayo waa ficli taama islamarkaana hal mafcuulu bihi qaadanayo yucaddo weeyaanu mafcuul buu qaataa macnihiisana maaza ayay isku macno noqonayaan soocitaan weeye zaala wuu soocay ziltu hanamii can da'ni arigaygii iyo waxaan ka soocay riihiyaa kala soocay oo maaza bimacnaa muxuu ahaa zaala bimacnaa maaza wuu soocay oo kale ama yaza ayay la macno tahay waayahay low tazayaluu lacadabna aladiina meeshay ka timid wey zaala yazuulu marka ay tahayna waa ficli taamo laazima ah. bimacnaa dahaba weeye macnihiisana waana laazimo mafcuulu ma qaato oo ina allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula an tazuulaa bimacnaa an tadhabaa inay tagaanoy baaba'aan zaaladani min aqwaati kaana ka mida naaqisada ahayd ismiga rafcine khabarkana nasbini mudaariceeda yazaalu ayuu ku imaanaya waana faciila wa milu kaana kaana ayuu la mid yahay daama ficliga daamaa masbuuqan xaal uu yahay mid lagala hormaray bimaa lafdiga ma maa masdariyo darfiyuu u jeedaa wadalika ka acdi acdi laba mafcuul bay dooni musiibanna hal mafcuul ayay dooni acdi labadeedii mafcuulba xadaf dirhamanna musiiban mafcuul u sii sidaa waa bannaan tahay macnihiina wuxuu noqonayaa ka acisi maa dumta inta aad daa'imi muddada aad daa'imi musiiban mid helaya dirhaman dirham helaya inta aad daa'imi almuxtaaja dirhaman muxtaajka dirham sii waxaa kaloo bannaan dirhamanta acdida in la siiyo musiiban mafcuulkeedii la xadfana waa dhici karta wax sii dhib badan ma aha wagayru maadin milahu qad camila in kaana hayru lmaadi minhu istucmila wagayru maadin maadi hayrkii qad camila wuu falay milahu maadiga sidii ayuu u camalfalay in kaana waa haddii uu yahay hayrulmaadi maadi waxaan ahayn istucmila mid la isticmaalaya minhu maadiga laga isticmaalayo <coughs> kaana waa akhwaatuhaa saddexiyo toban ficli buu sheegay musanifka ilaa dhowr iyo toban ficliyoo kaana la macno ena wuu ka tegey oo sida kaana ismiga rafciga khabarkana nasbiga saarayna la macno noqonayaan khudariga ayaa qoraya idinkaa ka eegayaan nadbiyaa lagu jamciyaa waayahay saddex iyo tobankan ficli iyagoo maadi ayuu sheegay tasarufkii ka yimaada bal ka waran sida maadigu u camal camalfalayaa ismiguu rafcini khabarkana uu nasbi ee dhammaan horta tasarufba ka yimaadaa may kama wada yimaado tasaruf iyo cadamu tasaruf marka la eego saddex qayb bay u qaybsamayaan qaar tasaruf taame ayay tasarufayaan qaarna tasaruf naaqise ayay tasarufayaan qaarna maba tasarufaan qaar tasaruf taame ayay tasarufayaanoo toddoba ficli weeye laysa toddobada ka horrays kaana amsa asbaxa adxaa saara baata dalla toddobadaa ficliye laysa ka horrayso tasaruf taame iyay tasarufaan tasaruf taamena waxaa loo jeedaa mudaaric ayaa ka imaanayo amar ayaa ka imaanayo ismi faacil baa ka imaanayo masder ayaa ka imaanayo waayahay laakiin ismi mafcuul ma ka yimaadaa raajixu maya ismi mafcuul kama yimaado waayo ficliga markuu ficliba yahayba majhuul looma binayo kaana iyo akhwaadkeeda sida raajixa ah mafcuul inta loo bineeyo naa'ibulfaacil ma rafciyaan sidaa ayaa raaji wa qowlu qowmin qad yanuubu lkhabaru bibaabi kaana mufradan laa yunsaru kaana iyo baabkeeda ficliga inta majhuul loo bineeyo khabarkiioo mufrad ayaa naa'ibulfaacil noqoni qoolkaa qool loo gargaaraya ma mar hadduusan ficliga majhuul loo binaynaynin sida raajixa ah ismafcuulla kama yimaado ee waxaa ka imaanaya ismi faacil ficli mudaaric ficlu amar masdar intaanaa ka imaani tasarufka taamkii la sheegayana kaa wey qaarna tasaruf naaqisa ah ayaa ka imaanayaayo waa afarta ficliya nafyiga loo shardinaya mudaaric iyo ismi faacil ayaa ka imaani maadi iyo mudaaric iyo ismi faacil saddexdaa ayaa ka imaani qaarna maba tasarufaan waa layse iyo daama layse biitifaaqin bay ku tasarufayni oo layse xataa mudaaricna kama yimaado daamana cinda qowmin ma tasarufta ilayhim laakiin ma tasaruftada waxaa diidaya daamada maa masdariyoo darfiya in laga hormariyaa waajib ah maadan masdariyadoo darfiyada ah baabulmawsuul markii aan soo marayni mawsuulka waa annagii u qaybinay xaraf iyo hayru xaraf <coughs> ismi iyo xarfi ayaan u qaybinay xarfigii shan xaraf buu ahaa maa masdariyaa ka mid ah wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wadikri lahaa hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi anna mushadada wasiida calayha kayfa khudha wamaa wallow ma ayaa ka mid ahayd qaabka loo silaynayana waxaan ku soo sheegnay ficliga ka dambeeya masderkii inta la qaadaa marfuuciisa loo idaafeeyaabaa niri haddaba maada masderiyada ahe laga hormarinayo daama waxay daliil u tahay oy tusini daamadan masder inay leedahay ilaa masder inta laga keeno in marfuuceeda loo idaafeeyaa la doonayaay marka waxaa raajixay masder iyo mudaaric labadaasaa ka yimaada daama oo layse lamid ma aha daama waxaa ka yimaada masder iyo mudaaric marka tasarufii naaqiska ayay geli layse oo keligeedana ma tasarufto ficligii tasaruf uu ka yimaado oo mudaaric iyo amar iyo awsaaf ay ka timaaddo iyo masder sida maadigu u camalfalayaayo ismiguu rafcine khabarka kana wuu nasbin wa kownuka iyaahu calayka yasiirun ayaa beytu shaacira bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi lfataa wa kownuka iyaahu calayka yasiirun bibadlin wa xilmin dulqaad iyo waxbixin ayuu saada sayid ku noqdaa fii qowmihi qoladiisa dhexdooda alfataa ninka nin wuxuu sayid ku noqdaa laba sharti in laga helo deeqsina waa inuu yahay dulqaadna leeyahay oo dadka ku gefaa uusan ka argudanayn waa yahay marka labadaa inaad noqoto way kuu sahlan tahay sida ayuu ujeedaa wa kownuka kownu masdaru mudaaf lismihi weye kaafka loo idaafeeye waa ismigii yasiiranna waa khabarkii ee nasbisan e, iyaahu baan ujeeda wa kownuka iyaahu iyaahudaasa khabarkii <coughs> wa ayru maadin maadi hayrkii qad camila wuu camalfalay milahu maadiga sidii ayuu u falay in kaana waa haddii uu yahay hayrulmaadi maadi waxaan ahayn ustucmila mid la isticmaalay minhu maadiga mid laga isticmaalay haddii uu yahay wa fii jamiicihaa tawasut alkhabar ajiz wa kullun sabqahu daama xadar wa ajiz bannee niyahown tawasut alkhabari khabarka dhexgelidiisa bannee fii jamiicihaa afcaasha dhammaanteed ku bannee wa kullun naxwiyiin dhammaantood xadara wuxuu manciyuu diiday sabqahu khabar hormarkii daama uu ka hormaro kadaaka sabqu khabar hormarkii ayaa la mid ee maa u ka hormaro maadii annaafiyata naafiyada ahayd fa imow bihaa maada matluwatan xaal ay tahay mid la raacayo laa taaliyatan mid wax raaci xaal ay tahay hala imaanin halkani wuxuu sheegayaa musanifka afcaasha baabkani ismi bay rafcinayaan khabarna waa nasbinayaan sida asalka ehe la yaqaano ismiga waa inuu horeeyaa khabarkana waa inuu dambeeyaa waayo mubtada iyo khabar waxaan ku soo maray walaslu fi lakhbaari an tuahara wajawazuu taqdiima id darara khabar wuxuu asal u leeyahay walaslu fi lakhbaari an tuahara in dib loo dhigo khabarkaa dib loo dhigaya hadduu khabarulmubtada yahay iyo haddii la nasakha waa isku mid khabaroo dhan waa inuu dambeeyaa mubtadahana waa inuu horeeya taa ayaa asal ah asalkaasi in la garabaro waxaa suurowdaa khabarka inta lasoo hormariyo ficliga lagu ejiyo ismigii oo rafcisanna uu dambeeyo wax dhici kara wey waa ma dhici kartaa khabarka in la hormariyo ficligaba laga hormariyo taa ma suuroobi karta awalan horta afcaasha dhammaan saddexiyo tobanka ficliyu musanifka sheegay dhammaan isku wadada mutasarifkeeda iyo hayru mutasarifkeeda dabada ka mar khabarkooda dhaxda inuu galaa waa bannaan tahay wax diida hadduusan jirin oo waxaa jiraa ismigan iyo khabarkan kaana wa akhwaatuha ay ku camal falayaan bimathaabati alfaacili waalmafcuul bay yaallaan faacil iyo mafcuul meeshooday yaallaan baabulfaacilna waxaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala mawaadic faacilka in la hormariyo mafcuulka la dambaysiiyo ay waajib tahay mawaadic mafcuulka in dhexda uu galo ay waajibi mawaadic mafcuulka ficligaba inuu ka hormaraa ay waajibi kaana wa akhwaatuhaana waa la mid oo waxyaabihii mafcuulka inuu dambe dibdhigaa waajibin jiray kaana wa akhwaatuhaa haddii laga helo dee waajib buu noqonayaa inuu khabarkii dibdhaco ismigiina ficliga ku xigo waxyaabihii mafcuulka dhaxda inuu galo waajibin jiray dii kaana wa akhwaatuhaa laga helo dee khabarkii inuu dhexda galaa waajibi ismigiina dib uu dhaco waxyaabihii mafcuulka inuu hormaro waajibin jiray haddii laga helo kaana wa akhwaatuhaa abarkii inuu hormaraa waajib waxaa ka mid ah ismulistifaam haddii uu yahay ismulistifaam hadduu khabarka noqdo ilaa khabarka ismulistifaam waa inuusan noqonin waxaan u shartinay oo keli ah daame iyo layse iyo ficliga maal lagu anfiyey ayaan u shartinay intaa hadduusan ahayn khabarka waa hormari karaya ismulistifaam hadduu noqdaana in la hormariyaa waajiba weeyaanoo horumarka waajib buu noqonaya ismulistifaam iyo ismu shari waxa haddii wax diidaa maanic diidaa hadduusan jirin afcaasha dhan khabarka dhexdu waa loo gelin karaa inuu hormaraa bal ka waran daamo iyo laysa iyo ficli kasta oo maal lagu anfiya khabarkii inuu hormaraa ma bannaano daamo iyo laysa iyo ficli kasta oo maal lagu anfiyey khabarkii inuu hormaraa ma bannaano inta kalese khabarkooda inuu hormaraa waa bannaan tahay caaliman kaana zaydun in la yidhaahdaa bannaan amaa daama khabarkeeda maa masderiya in laga hormariyaa waajib ahayd soo maaha ee maada in laga hormariya khabarka laa yajuus biitifaaqi naxwiyiin isku waafaqsan yihiin sidoo kale layse khabarkeeda in la hormariyo laysada laga hormariyaana laa yajuus cinda aljumhuur jumhuur agtooda ma bannaano musanifkaa soo wadaa wa mancu sabqi khabarin leyse stufii buu soo wadaa ficli kasta oo maal lagu anfiyey nafyiga sharti ha u ahaado afartii ficliyae nafyi in laga hormariyo loo shartinayay ha noqdeen ama nafi e, shardi camalfalkii uma uusan ahayn oo kaana iyo afcaashan kale weeye marba maa haddii lagu anfiyo maada naafiyadaa sadrulkalaam bay leedahay cinda aljumhuur basriyiin ayaa sadrulkalaam inay leedahay aaminsan kuufiyiin ma aaminsan maa ficligii lagu anfiyaa khabarkiisa maada in laga hormariyaa ma banaano intaasu ka hadlaya warka wa jamiicahaa waajiz bannee tawasuta alkhabari khabarka dhexgelidiisa bannee fii jamiicihaa afcaasha dhammaanteeda ku banne waxdiidaa hadduusan jirin wa kullun mudaafu ilayhigii ayuu xadfay mudaafu ilayhigaasaa laba wejna isugu khilaafsan yahay kullun naxwiyiin buu u jeedaa ama kullul carab buu u jeedaa caraboo dhan ama naxwiyiinoo dhan xadara wuxuu manciyey sabqahu khabarka horumarkii daama uu ka hormaro sabqa masdarun mudaafun lifaacilihi weeye daamana waa mafcuulkiisi wa kullun carab oo dhan ama naxwiyiin oo dhan xadara wuxuu diidu manciyey sabqahu sabqalkhabari khabar hormarkii daama uu ka hormaro kadaaka kaa ayuu la mid yahay oo carabi way diideen khabarkii inuu hormaro sabqu khabarin khabar hormarkii maa uu ka hormaro maadii naafiyada ahayd maada naafiyada khabarka inuu ka hormaro carabo idil way diideen ama naxwiyiinoo idil way diideen alla naxwiyiin oo dhan ma ahee basriyiin ayaa diiday iyo kuufiyiin waa ogolyihiin kadaaka ka ayuu la mid yahay sabqu khabarin masdaru mudaafun lifaacilihi maadana waa mafcuulkiisi annaafiyatana waad nasbin kadaaka ka ayuu la mid yahay sabqu khabarin khabar hormarkii maa uu ka hormaro maadii annaafiyata ee naafiyada ahayd kadaaka ka ayuu la mid yahay sabqu khabarin khabar hormarkii maa uu ka hormaro ee naafiyada ahayd faji la imow bihaa matluwatan xaal ay tahay mid la raacayo wuxuu u jeedaa maada sideedaba macmuulaadkeedao idil ka dambeeyeen laa taaliyatan mid wax raaci xaal ay tahay ha imaanin oo macmuul ay leedahay iyo macmuulkaa macmuul uu sii leeyahay in uu ka hormaraa oo iyadu ay raacdaa taa ha yeeli wamancu sadqi khabarin laysastufi waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisun wanaqsu fi fati'a laysa zaala daa'iman qufii wa mancu sabqi khabarin khabar hormarkii diidan la diido layse uu ka hormaro ustufiya mancigaa waa la doortay waduu tamaamin taamnimo mid u saaxiiba maakii weeye yaktafii kaaftoomaye birafcin rafca ku kaaftoomaye wamaa siwaahu kaa waxaa ka soo harayna naaqisu naaqis weeye wanaqsu naqsiga qufiya waxaa la raaciyey fii fatia iyo walayse iyo wasaala daa'iman weligii ayaana la raaciyey yacni wuxuu leeyahay laba arrimood ayuu labadan beyd ku sheegay arrinka hore layse khabarkeeda in la hormariyaa ma bannaano jumhuuru naxwiyiin iyo basriyiin ayaan oggoleen amaa kuufiyiin way bannaynayaan wayna ogol yihiin carabi kama soo aroorin ama luqa carabiya laguma arag khabarka layse oo horumaray oo qaa'iman laysa zaydun iyadoo laleeyaho khabarkii la hormariya weligeed lama arag waxaase la arkay macmuululkhabar wax u eg oo la hormariyey qur'aanka ayaa lagu arkay alaa yowma yatiihim laysa masruufan canhum ayaa aayad qur'aan ah waxaad moodaa laysa ismigeeda damiir mustatira inuu yahay masruufanna khabarkeediioo nasbisa yowma darafkana masruufka ismigan mafcuul uu ku tacalluqayo taana waxay noqona macmuululkhabarka leyse khabarkeedii wixii uu ku camalfalayo leysada laga hormariyey arrinkaasay kuufiyiin u daliishanayaan khabarka leyse inuu hormari karo basriyiin waxay leeyihin maayo wax banaan ma aha khabarka layse inuu hormaro waayo ficli jaamida ah weeyaan mar hadduu jaamid yahayna macmuul uu leeyahay maadaama isagaba aan lagu tasarufi karin macmuulkii laguma tasarufi karo in la hormaryaana ma bannaan oo aayaddan sideed yeelaysaa laba ta'wiil bay marinayaan inay yidhaahdaan adduruufu yutawasac maa laa yutawasac fii hayriha duruufta waxaa la waasacsani dee keyrkooda waxaan la waasacsanayn darafku dee waxyaaba badan ayaa ku bannaan oon heyrkii ku bannaanayn aaniyan khabarkii laysana ma ahe waa macmuul khabarka uu leeyahay iyo in la yidhaahdo ma ahee darafka wuxuu ku tacalluqayaa shay maxduufa layse khabarkeedana macmuul uma aha labadaa mid e, ay waday marinayaan waayahay taa waa arrinka hore arrinka labaaduu ka hadlay afcaasha baabkani saddex ficli mooye afcaasha kale oo dhan waxaa ku bannaan naaqisnimo iyo taamnimo in loo isticmaalo naaqisnimo maxaa loo jeedaa taamnimose maxaa loogu jeedaa musanifka wuxuu u fasiray raajixna ah naaqisnimada in loo jeedo ismiga ficliga marfuuciisa kuma fille mansuub buu u baahan yahay oo marfuuciyo mansuub hadduusan qaadanayn macno la fahmi kara kama soo baxayo sidaa ayaa loo jeedaa naaqis taamnimadana waxaa loo jeedaa marfuuca ayaa ku filan mansuubna uma baahno marfuuca ku filanna faacilnimuu u qaadanayaayo isminimo uma qaadanayo sidaa ayaa loo jeedaa sidaa ayuuna u fasiray musanif qool kalaa jira laga xoog badan yahay ficliga xadad ma tusinayo marka uu naaqis yahay taam weeyana xadad ayuu tusinaya ayaa loo jeedaa waxyaabahaasay sheegaan laakiin sida raajixa waa sidaa musanifka u maray ficliga naaqis weeye waxaa loo jeedaa marfuuc kuma fille mansuub waa inuu qaataa laazim taam weeyana waxaa loo jeedaa marfuuca ku filan faacilnimu u qaadanaya mansuubna uma baahna ficliga naaqiskaee ismiga rafcinaya khabarkana nasbinayo ismiga lama xadfi karayo bimathaabati alfaacil buu joogaa ismiga lama xadfi karo khabarkase ka waran jumhuur waxay leeyihin lama xadfi karo bacdu naxwiyiinna waa la xadfi kara ay leeyihin mar haddii daliil loo haya khabarka waa la xadfi karaa ayay leeyihiin wa mancu sabqi khabarin laysa sdufi mancu mubtada weeye ustufiya jumlada majhuulka loo bineeye ayaa waxay tahay khabarkii mancu sabqi khabarin mancu masdar weeyaan sabqida loo idaafeeyeyna waa mafcuulkiisii masdarun mudaafun limafcuulihi sabqida waa masdar khabarka loo idaafeeyena waa faacilkiisi masdarun mudaafun lifaacilihi sidaa macnihiina wuxuu noqonaya waa mancu sabqi khabarin khabar hormaridii diiddan la diido layse uu ka hormaro ustufiya mancigaa waa la doortay laysa sabqi ayuu mafcuul u yahay sabqi khabarka loo idaafeeyaa faacilkiya laysana mafcuulkiisii weeye mancu faacilkiisii waa la xadfay sabqida loo idaafeeyeyna waa mafcuulkiisi sagaal mawdicoo faacil la xadfi karay waxaa ka mid ahayd faacilulmasdar sooma ahayn inshaalla waa qaadan doonnaa wa mancu sabqi khabarin khabar hormaridii diidda la diido layse uu ka hormaro ustufiya mancigaa waa la doortay waduu tamaamin taamnimo mid u saaxiiba maa kii weeye yaktafii ku maarmayo ku kaaftoomayey birafcin rafcuu ku kaaftoomayey wamaa kii siwaahu kaa ka soo harayna naaqisu naaqis weeye wanaqsu naqsigana qufiya waxaa la raaciye qufica bimacnaa utubica wey waxaa la raaciyey fii fatia iyo wallayse iyo wasaala saddexdaa ficli naaqisnimay laasimaan oo taamnimo looma isticmaali karo daa'iman weliwa wallah aclam wsal allah wslam wbaarak calaa nabiyina